الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan soo dhiganay alismu الظaahir walismu اlmudmar walismu mubham daahirku intee buu ahaa bogsi bogsi sideed buu ahaa alismu اlmufrad almutasarif alismu اlmufrad hayru jamcu الtaksiir almutasarif hayru almuhanى jamcu اlmuanath asaalim jamcu اlmudakar asaalim asmaa alasmaa wاlhamsa ha aamusi ceeb bay kuu tahay ina aamusto bishaas waa inay waxay juhdahaysi bixisaa ma garat aamusnaanta iyo ah, dadka kalen dhegaysanaya sa u iyo howlahaas cidna ha u idmo in cid garanaysa waa inaa adugu lambarkow noqota cidda codkeeda la maqlay ka xishoon codkaaga in la maqlaayo mushkilo maleh isimka mudmarka waxaan qaybna saddex alismu aahir alismu lmudmar iyo alismul isimka daahirka sideedaas aan sheegnay weeye isimka mudmarka intee weeye lixden muxuu qaybsamaa isimka mudmarka ah saddex buu qaybsamaa mudmaru rafca nasba mudmar alqafd rafcadu intee ahayd labaatan iyo afar u kala qaybsanta muttasil iyo mun muttasilku waa labiyo toban xabo ii tidhi samica ku dhahaye samictu haye samicnaa haye ta haye ti haye tuma haye tum tunna samictun haye samica samicat samica samina samicna labiyo tobankaa soo xifti war haddaad casharka markaa qaadato intaa kitaabka iska laabato meel aad iska dhigato garan maysid bishaas waa inaa kitaabkaas uu saaxiibkaa noqdaa meel kastoo istaagis waa inaa wadata waa haddii aa rabtaan barati wey hadaadan baranayna mushkila male muxaadaro kuu noqonaya waa fahamta soomaa soo jeenso oo dadaal bix mudmarun rafca munfasilkeedu waa labiyo toban ana naxnu anta anti antuma antum antunna huwa hiya huma hum hunna haye nasbada waa iyo nasbada labaiyo tobankeeda hore mutasil baa layidhaha darabana haye darabaka darabaki darabakuma darabakum darabakunna darabahu darabahaa darabahuma darabahum aramani aramana akramaka akramaki akramkuma akramakum akramakunna akramahu akramaha akramahuma akramahum hunna labaiyo tobanka munfasilkaana maxaan dhahaynaa oo nasbaad waxaan leenahay iyaaya iyaana iyaaka iyaaki iyaakumaa iyaakum iyaakunna iyaahu iyaaha iyaahumaa iyaahum iyaahunna labiyo tobankii khafdadaa maxaan leedahay bi bina bika biki bikumaa bikum bikunna bihi biha bihima bihim bihina maxay raacaan baa ama xuruuf bay raacayaan ama isim bay raacayaan asagoo isim raacay maxaan leenahay masjid haye maxaa dhahaysaa masji masji masjidii masjidkayga waa lahaansho sooma kaayaga masjidunaa kaaga wiilkan la hadal masjiduka masjudiki masjidukumaa masjidukum masjidukunna masjidkiisa dheh masjidu hu ku taag masjiduhuma masjiduhum isku day waa inaa keentaa kelmadaha keensataa maxaa ku sheegay intaa ya wakaa isimka mubhamka waxaan waa laba ism ishaara wasmo mawsuul ishaarada waa labaatan iyo afar mawsuulkuna waa intee afar iyo toban soddon iyo sideed xabeyskuyin soomaan xabana waa inaad dhakada ka qabata haddii aad laydmo intaasoo laysku daray horta qabo xifdi yaysan ku dhaafin ma fahmaysaa dhinacna yaysan kaa marin waa inaad insha allahu tacala casharkaas miro ka keentaan miro calaamaat lismi calaamadaha isimka isimku calaamado nooceeya ayuu leeyahay oo lagaga sooci karayo ficilka iyo iyo carafka baarak allahu fiikum maxaan leen qaala almusanif raximahullah wuxuu yidhi falismu yucrafu waxaa lagu yaqaanaa bilkhafdi in la hoos dhigo iyo watanwiini in tanwiin la saaro tanwiintu waa laba godaal laba kordhigiyo labo hoosdhig iyo wa dukhuuli alif walaam al inay gasho iswadata iyo wa xuruufi lkhafdi xaraf wax hoosdhiga inuu ka horeeyo wahiya xarafka xuruufta waa hoosdhigaahi waa intan soo socota waa min ilaa can calaa fii ruba alba alkaaf allaam iyo wa xuruufi lqasam xuruufta dhaarta xuruufta hee dhaarta wahiya xuruufta lagu dhaarta waa wowdii wallaahi taadiina tallaahi wallaahi maxaa hoos dhigay wowda ku jirta magaceed wowdaasi waawul qasami qasam siinka xar qasam wowdii dhaarta baa'u lqasam iyo taa alqasam wuxuu noo sheegay shiikhu dhowr calaamadoodoo meeshaa ku aragto aad ku fahmayso waxay ka horeeyaan ama waxay ku jiraan inuu yahay isim haddaa aragtay kelimad hoos dhigan waa isim haddaa aragtay kelimad cal ku jirtaahi waa isim haddaa aragta kelmad xaraf wax hoos dhiga oo ka horeeyaahi waa isim warkaa ma ku dhacay sharaxu wuxuu yidhi dakarnaa fi darsi aani waxaan ku soo dhigannay tacriifa alismi sumaanu soo dhigan iyo wa aqsaamah iyo wa cadada kulli qismin qayb kastoo ismiga ka ah tirada ahayd wafii hada dars natacallamu calaamaati lismi baan baranaynaa horta allatii calaamadahaasoo tubayinu caddaynaysa anna haadihi alkalimata ismun inay tahay calaamadaha caddaynaya inay ism tahay ayaanu baranaynaa oo walaysat ficlan walaa xarfa wakaam wuxuu yidhi dakar almusanif raximahullah wuxuu sheegaa arbaca calaamaad afar calaamoodu buu muslimkii u sheega wa haadihi alcalaamaad xagga u fiirso waa noqdo muhiima ah. wa haadihi alcalaamaad calaamadahaasi idaa saxa hadday suuragal noqoto dukhuuluhaa inay gasho cala alkelima maxaan leenahay fa haadihi alkalimatu hee ismun weeye isim walaysa shardan khasabna ma ahan an yadkhula cala lismi kullu lcalaamaat dad baa su-aal isweydiin kardhi karaan oo khasab miyaa si ay kelmadu isim u noqoto waa in calaamadahoo dhan ay galaan khasab maya shardi maaha waxaa shardiga buu yidhi takuunu alkalimatu isman idaa qabilat calaamatan waaxida kelmadu haddii calaamadahan soo sheegnay mid ka mida ah un ogolaato saasay isim ku noqoto khasab maaha inay kulli wada ogolaato say isimwarkaa marku dhacay tusaale muxamed al ma la gelin karaa muxamed algeli ma yeelayo soomahan laakiinse maxaa la samayn karaa waa hee labagodaal baa la saari karaa muxamadun muxamadun rasuulullah soomahan hadday labagodaalba ogolaato waxaan leenahay isim weeye khasab maaha inay kulli wada ogolaato dee warkaa ma ku dhacay yaah wakaab tanwiin maxaa la yidhaahdaa tanwiin waxaa la yidhahdaa nuunun waa nuun zaa'idatun dheeraad ah saakinatun oo reeban talxaqu ku jirta aakhira alismi isimka gadaashiisa lafdan dhawaaq ahaan bay ugu jirtaa wa tufaariquhu wayna ka maqan tahay khadan qoraal ahaan markii tanwiin la akhrinayo nuun reeban ba ahrinaysa lakiinse nuun reeban qori maysid muxamadun maxaa akhrida dun dudaa la qordhiga nuun hee nuun lagu reeba sumadan akhrin laakiinse meesha nuun miyaa qoran maya marka tanwiin waxaa la yidhahdaa waa nuun kelmadda aakhirkeeda dhawaaqa kaga jirta laakiinse aan aan la qorin marka laba godaal baa akhrinaysaa ama laba kordhig baa qoraysaa ama laba hoosid baahee baa qoraysaa weeyaan baaraka allahu fiik marka tanwiinta waa laba godaal muxamedun muxamedan iyo muxamedin waaya tusaalayaal buu siinaya wuxuu yidhi miaalu dukuuli cal calalkelima cal oo kelmadaha gelaysa waxaa ka mida ah tusaale ahaan faslun bay ahayd waxaan faslun isim miyaa mise maa albalgeliya alfaslu ma gashay soo si toosoo ma qaadan waxaan leenahay alfaslu waa isim maxaa u tiri waa isim qabilat hee calaamatan waaxidatan min calaamaati lismi waxay qaadatay calaamad ka mida ah calaamadihii isimka maxaa la mida ah? albeyt maxaa la mida alcilmu marka waaya macaanii xuruufi iljar wa dukhuuliha calaa aqsaami اlism hawl muhiimaaan gelina halkan waxaan gelaynaa xuruufta wax hoos dhigta yah xuruufta hee wax hoos dhigta markay isimka galaan macaanayaasha ee la imaanayaan iyo asmaada noocyada ay gelayaan xarafka min baa lagu horeysay maxaa xarfu min lahu khamsatu macaanin min markaa maqasho oo isim raacday shan macno midkood weeye kow altabyiin inay wax caddaynayso wax qarsoonaa bay faahfaahinaysa qur-aanka maxaa ku jirta qaala allahu tacaala fajtanibuu arrijsahee min alawthaani ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala undur fajtanibuu ka fogaada arrijsa qurunka ka fogaada xumaanta ka fogaada waxyaabaha xun rijsiga ka foga intee waxyaabaha xun baa jira yah ma tirayaryihiin miyay soo baddaa waxyaabaha xunkaa oo la sheegayo min bay noo tilmaamtay min alawthaani ah sanamyada ah qurunka la sheegayo qurunkee weeye waa kan sanamyada faijtanibuu ka fogaada arrijsa qurunka oo hee min alawthaani ah sanamyada ah samyadaas qur-aanka la sheegayo alla uu tilmaamayo in laga fogaado waa kee waa awtaantii samyada maxaa noo caddaynaya inuu yahay min ayaa ku jirta mid marka waa caddayn wax marka hore aan la fahmin ayahee ayay caddaynaysaa warkaa waa ku dhacay soo macnaha labaad waxaa weeye inay kuu keento tabciid shay barkii inay ku sheegto qur-aanka waa ku aragteen waa min annaas bal micneeya min annaas micnee micnee bobsi waa min annaas ee dadka waxaa kamida soo kuma jirta wa min dadka waxaa ka ah ah. eeg annaas garanay waxaa ka mida ah caga ka keenta mintaa sheegaysa waa inaad saa u fahamtaa yaa min almu'miniina waxaa ka mida eeg haddii min ku jirin almu'minuuna ba iska noqona keliya wa min annaasi man yaquulu aamanaa billaahi wa bilyowmi alaakhir wamaa hum haddaanaysan mintu aysan faa'iidaynayn qayb dadka o dhan waxay noqonayaan dad been sheegaya wa min dadka waxaa ka man ba ka mida yaquulu dhahaya aamanaa billaahi wa bilyowmi alaakhir wamaa hum bimuminiin been bay sheegayaan muminiinna ma aha dhahno mintaas macno ma macnuhu muxuu noqonayaa dadka o dhan aamanaa bay iska leeyihiinoo khiyaali waaye saa soo maa laakiin samintaa waxaa leeyaha dadka qayb ka mida ah bay sheegaysa waa munaafiqiintii de soo maa waa munaafiqiinta uurkana nafaaqa kaga jiray korkana maxay ka sheeganayaan muslim fiican inay yihiin waa macnaha labaad marka tabciid baa la dhahaa min shay barkiina kuu sheegto sharibtu min maa'i nahari webigaa biyihiisa wax ka cabe min macnaha saddexaad waxa weye ibtidaa'u lmakaan meel wax ka bilowdeen bay kuu sheegaysaa qaala allaahu tacaala alla wuxuu yidhaahday subxaana aladii asraa bicabdihi laylan subxaana wahaa ceebonan ka hufnaada alladii allihii hee asraa dheelmiyey cabdahu hee asraa bicabdi ka bilaaba min almasjid alxaraami ka bilow nebiga dheelmin alsraaya wlmicraaj israa waa dhaymi waa guuraha habeenkii marka habeenka la soconaya israa badha saraa wuu guureeye wey micraajna waa in nebiga kor loo qaaday waa fahamta soomaali marka guurihii nebigu xagee ka bilaabma kacbadu ka bilaabma min almasjid alxaraami laga bilaabo socodkii nebiga xagee buu ku tegey ilaa marka macnaheed waan gaari doonaa laakiinse min maxaan leenahay waa ibtidaa'ul makaan meel wax ka bilowdeen ayay noo sheegaysaa weeyaan arrinka ku xiga muxuu yahay ibtidaa'u zamaan waqti wax bilowday sheegaysaa sirtu waan socda min alleyl xalay oo dhan socodka goormaa bilowda xalay ayaa bilowda weeye zaa'ida mar waxaa jirta aysan waxba sheegayn shantii afartii macnoo lasoo dhaafay midtoona aysan sheegayn oo haddii laga saaray haddii kalaba hee ay isugu mid tahay ilaahay subxaana wuxuu yidhi maa jaa'anaa nooma iman nimankii gaalada laga waran waxay yidhaahdeen maa jaa'anaa min bashiirin walaa nadiir maa jaa'anaa nooma imaan min bashiirin mid noo bishaareeya iyo walaa nadiir mid noo diga mid toona nooma imaan mid haddii laga saaro maa jaa'anaa nooma imaan bashiirun mid noo bishaaraya iyo walaa mid noo diga waa isku macna labaduba marka mintaas waxaan leenahay meel wax ka bilowdan ma sheegin waqti wax bilowdan ma sheegin haaf ma sheegayso hee waxbana tabiina ma marka waa zaa'ida tawkiid keliya meesha ku jirtaa inay wax adkaysa bis shantaas macne ayay mintu leedahay meel kastaad ku aragto bal qur-aanka dib ugu laawato minta qur-aanka soo fiirso waa fahamti soomaan yah intaa mid bay kuu noqonaysaa intaa mid hee bay kuu noqonaysaa baarak fiik tambiih baa lagu siinayaa waxaa lagu yahay xarfu min xarafka min la yidhaahdo yadkhulu cala alismi daahir isimka daahirka wuu raacaa walismi lmudmarna wuu raacaa walismi lmubhamna wuu raacaa tusaalihii waa kan kharajtu min albeyt kharajtu hee icraab hordhaca lagu siinaya kharajtu waxdhasa waa ficil iyo faacil kharaj soo ficil maahan tuudaasi soo damiir maahayn soma godnayn kharajtu yee la ficilkee la midta darabtu xaggee ku jirtay muttasilun rafca muttasil rafca maxaa kusoo faacil maana ku sheegin dee waatan kharajtu kharaja waa ficilka tuudana waa faacil ficil iyo isku darta marka kharajtu ficilun wa faacilun maxaan leedaha marka min maxaa leesaa min xarafu jer waa xaraf wax hoos dhiga macnuu albeyti maxaa dhahaysaa ismun majruurun bimin waa isim lagu hoos dhigay min lagu intaas si fiican u qabo waa icraab bilow ah weeyaan way sii badanaysaa hadhowd waa inaa intaas shay kasta xoogaa baa lagaa siinayaa marka xoogaagaa lagu siiyey waa inaad sii adkaysaa si hadhow markay kugu bataan hee aadan ugu rafaadin dee warra markaa maku dhaca waaya maxaan leenaha marka tusaalaha ku xiga fiiye ayadoo markaas albeyt markaan mintu maxay gashay isim hee isim isim daahira ayay gashay naga xira ism daahir ayay gashay maxay gashay albeesu ism daahira maa yuu ka sii yahay albee ism daahir yuu ka sii yahay ismun mufradun mutasarif oo abtiriya adi abtirshaka mataqaana ya adi ma abtirsataa ya soma abtirsatid maxaa ugu didaysaa kan in abtirsado ya waa abtiri albeyt maxay tahay ma isim mudmaraa mise waa mubham mise waa daahir horta horta albeyt soo isim maah maxaa ku garatay min oo xaraf waxhoosagana ka horaysaa soo ma ahayn hagaag ka sii tahay isim daahira daahir iyay ka sii tahay mufrad mutasarif ah waa inaan saa tiraahdaa maa takarara takarara ma takarara wixii soo laalaabta taqarara way sugmaan waa fahamta soomaan ku celceli cashar haye hadda waxaan fiirinaynaa ayadoo isim kala gashay rajactu waxaan ka soo laabtay minka xaggaagaan ka imi haye maxaad leedahay minka hadda maxay ku jirtaa isim daahira isim mudmara mudmarkaa waa kee waa mutasilul <clears throat> hadda mina xaraf kala socotaa mutasilul khafda maxaa lamid bika la mid tahay minsu xaraf wax hoos dhigamahayn haye maxaa leedaha markaa kharajtu ficlun kharajtu ficlun wa faacilun haye min xarfu jeer kaafkii isimka damiirkaas saa u ciraabi laheyd baa lagu dhiibisim kastoo damiira saana dhahaysa maxaa dhahaysaa walkaafu u abtiri kaaf kaaf muxuu ahaa damiirun waa damiir yuu damiir ka yahay muttasil weye munfasil maaha waa muttasil haye xarakada hadda saaran maxaa weeye minka soo kordhig maahan mabniyun cala alfatxi kordhig ayuu wataa booskee buu yaalaa horaan soo sheegnay fii maxalli jarbo hoosdhig buu yaalayo min ayaa min ayaa ka horaysa warkaama ku dhacay kharajtu minka xafidtu waxaan xifdiye min haada kan ayaan wax ka xifdiye gabayba wax ka xifdida oo kale amwakaas xafidtu maxaa dhahaysaa xafida waa ficilkii tuunaba xafidtu yaa la mid tabaalena darabtu soo muntasir rafca maahan maxaa dhahaysaa marka icraabteeda xafidtu ficilun waa ficilun ma maqlayo codkiina gabdhow ficilun waa min maxaa dhahaysaa xarafu jeer haye haada soo ismushaaro ma ahayn see dhaxaysa haada ah kala saar alhaau waa soo jeensa wey n tambiih qaado wey aa marka haada yani waxay ka dhigan tahay wa ninkan kuu ishaaraya hee fiiri weeye usoo jeenso warkaa ma ku dhacay alhaau litambii daa maxaa dhahaysaa u abtiri daa ismu ishaara xarakada hadda wato maxay soo reebnin maahan mabniyun cala sukuun boskeebee taala xarafka xoosga ka horeeye fii maxalli jer aamusin aamusin ahri ila ahri haddaa ila akhrido kugu maaxanaysa halkaa waxaan idhi markaa idaa dakhalat min cala ismi aahir min hadday gashay isimka daahirka ah yaa yucrabu waxaa la icraabayaa isimka daahirka lafdan wa maxallan lafdi ahaan iyo boos ahaanba waa la icraabaya tusaale min almasjidi lafdin maxal maxaa laga wadaa waatan wamacnaa lafdan haddaa maqsho waxaa laga wadaa ay yulfadu bilkasra hoosdhigii baa lagu dhawaaqayaa mintu maxay keenaysaa so hoosdhig ma wadato ilaa min meeshay gashaan macnaha waxa wey hoos dhigaysaa soo ma ahayn bay wadataa isimkii marka hoosdhiga soo muuqanaya min almasjidi di inaad tiraahdaa hoos dhigtay maxaa laga wadaa lafdan baa samaysa waa ku dhawaaqda hoosdhigii warkama ku dhacay amaxalanna maxaa laga wadaa wa macnaa maxalan waxa weeye ana alisma isimka alladii isimkaasoo bacda min min ka dambeeya huwa fii maxalli jeerboos hoosdhig buu yaal warka iska egde iska eg markaan dhoo minalmasjidi mintu laba shaqay qabata xarafkiina hoosdhigii bay ka soo muujisay labo boos hoos igna xarafka wuu yaalaa warkaa ma ku dhacay marka waa la min almasjidi min albeyti min almadrasati min alsuuqi eh, min alfasli taasaa u wadaysa haye waidaa dahalad haday gasho min cala ismi lmudmar iyo ismi lmahmso saddex maahan asmaadu daahirka hadday gasho maxaan idhi hoosdhigiina wuu ka muuqanayaa boos hoos dhiganna wuu yaal soomaan hadday ismkii mudmarka ahay muhimkii gasho maxaa la samaynaya yudkaru maxallan duuna lafdin maxal ahaan bay u gelaysaa yani macnaheedu waxa weeye mintan isimka mudmarkaa gashay iyo isimka mubham kaa gashay hoos dhig midtoon saari mayso laakiinse waxay ku sheegaysaa keliya maadaama ay ka horeyso in waxaana hoos dhigan yihiin tusaalaha bal fiiri fiiri tusaale mkuu qorayaa minka baan idhi minka min laba shaqay qaban jirta sooma ahayn inay xarakadii hoosdhiga keento meesha shayga ka dambeeyana inuu hoos dhigan yahay meela socotaa hagaag maxaan leenahay hadda marka minka kaasoo damiir ma waxaana damiirku wuxuu yidhi minay aniga hoosdhigii aawadatayoo lafdigaa ku dhawaaqaysay uma baahni anaa xaraka wata kaasuma kordhima wato kaasaan wadanaya anigu laakiinse boos hoos dhigan baan kuu joogaa oo icraabtabtaas waxaan idhi kaafku waa damiir mutasim niyo cala fatxi fii maxalli jerbo hoosdhig buu yaalaa laakiinse hoosdhigu kama soo muuqanayo waa intaas meesha yaal warkama ku dhacay haadaa bal fiili min haadaa weliga isbedeli mayso haadaa waa haadaa marka mintu shaqada qabanaysa waxa weeye haadaa inay hoos dhigto keliya laakiinse xarakadii hoosdhiga kama soo muuqanayso warkaa ma ku dhacay labo xarfi ilaa baan gelina xarafka ilaa yufiidu wuxuu faa'iidaynayaa intihaa alghaaya meeshii yool in la gaaray buu kuu sheegayaa yool in la gaaray ninkii ila adeegsada macnaheed waxaa weeye meeshuu ku dhammaanaya buu kuu sheega warkaama ku dhacay tusaalaha fiiri ila almasjid alaqsa waataan intii hore soo qaadanay subxaana aladii asraa bicabdihi laga soo bilaabo min almasjid alxaraami xagee lagu tege ila almasjid alaqsa buu tege socodkii iyo guurihii nebigu xagee buu ku dhammaada inuuya noo caddaynaya maxaa noo caddaynaya ilaa baa la adeegsada waka warka ma ku dhacay marka adoo meel ka soo socda ilaa adeegsan khadhajtu ila alfasl macnaheed meye fasalkan ka soo baxay ma aha maxay ilaada adeegsanaysid meel la aadayo sheegaysaa meel laga soo baxaya hee meel laga soo baxay ayaa noo sheegaya min kharajtu min alfasli baa dhahaysa waka warkaa ma ku dhacay haye waxaan markaa tambiih xarfu ilaa mila xarfi min buu la mid yahay yadkhulu cala alsmi اdaahiri wاlmudmari wاlsm mubham labada wuu gelaya saddexda wuu gelaya <clears throat> haye <clears throat> tusaalaha fiiri dahabtu ila albeyt gurigii ayaan aaday ninkan muxuu noo sheegay meeshuu socodkiisuu ku dhammaanayo ku idlaanayo soo maa waaya waxaan leenaha dahabtu dahab waa ficilka ta'dana waa faacilka isku akhriso ficilun wa faacil o ka ilaa xarfu albeyt ismun majruurun ilaa waa isim lagu hoos dhigay ilaa warkaama ku dhacay haye tadhulu ilaa waxay gelaysaa cala ismi daahiri lafdan waa maxal intaada sheegana weye ilaa markay isimka daahirkaa gasho hoosdhigiina way saaraysaa shaygu hoos dhigan way tilmaamaysaa tusaale maxaa noo way <clears throat> iyo wacaalsmi mudmar walmuhamna maxalan boos ahaan bay u gelaysaa duuna lafdin dhawaaqii hoosdhiga laakiinse hee siin mayso maleh tusaale ahaan ilayka ilayka canii ilayka xaggaaga ilayka waxaan leenaha ilayka ilaa laba shaqay qabataa xaraka hoos dhiga meesha inay saarto shayga ka dambeeyana inuu hoos dhigan yahay warkaa ma ku dhacay laakiinse markay damiirkaya muhamka gasho xaraga hoos dhiga saari mayso tii kalaa joogaysa maxaa dhahaysaa ilayka ilaa xarfujeer kaafka u abtiri haye abtiribobsi kaaf horta muxuu yahay damiir weeye munfasil mise muttasil muttasila xarakadoo hadda wata maxaa weeye mabniyun cala alfatxi kordhig buu hadda wataa booskee buu yaal fii maxalli jar oka meeshaan leenaha maxal macnada waxa weeye boos hoosdhig bay dhigtay laakiinse ilaa hoosdhiga ee wadan jirta iyo isimka daahirkaa saari jirta miyay saaraysaa saarto ilayki tidhaahdo wiilba la tilmaamaya yaa la tilmaamayaa gabar anaguna wiil baarna inaad tilmaamna si wiilka u tilmaamaynaa marka macnaheed wax marka ilaa hoosdhigii ee muuqaalka ahaa iska haysato laakiinse shaygani boos hoosdhig buu oolaya oo xarakadu hadda watana wuu sii wadanaya warkaa ma ku dhacay mabni baa la dhahaa meesha sidii lagu arkay ka dhaqaaqi mayo waaya ilaa haaulaai ilaa waxaar fujar haaulaa'i alhaau alhaau litambiih ulaa'i maxaad haysaa u abtiri ismu ishaara xarakadaha hadda wadataa mabniyun cala alkasri kod hoosdhiga ayadaa ku dhalatay waa kay ku dhalatay oo wadatay markii la erkayo indhaha la saaray ulaa'i oo la adeegsanayay baa hoosdhigaa lagu arkay ee hoosdhigu maahan hoosdhig ilaahee keensatay maaha warkaa ma ku dhacay hoosdhigii looguma talagelin maxaa waxay tii anuu hoos dhigaya anuu aawati baan wadanaya kaaga hee iska hayso laakiinse boos hoos dhig baan ku fadhiisanaya maxaa leena markaa fii maxalli jeer boos hoos dhig bay taallaa weeyaan waaya xarfu can baanu gelaynaa haddaba can xarafka layidhahdaa muxuu yaha talow waxaan leenahay xarfu can tufiidu waxay faa'iidaynaysaa xarcan waxay faa'iidaysaa almujaawaza shay shay shay meel ka gudbay bay shay gudbay ayay sheegaysaa <clears throat> ramaytu sahma can ilqawsi ramaytu waxaan ka tuuray ka ganay asahma laabkii can ilqawsi fallaartii ayaan hee qaansadii baan ka ganay haa ramaytu waxaan ganay asahma laybkii canil qaws qaansadii ayaan ka ganay soo markaan tuuro macnaheed waxa weeye leebku qaansadii ayuu ka gudbay oo dhaafay marka shay soo gudbay markafiiri wa can cumara cumar waxaa laga wariyey macnaheedu muxuu yahay cumar war baa ka soo gudbaya xadiis nebi ka soo gudbaya cumar warkaama ku dhacay wa fii cumara la dhihi wa min cumara la dhihi mayo warkaama ku dhacay wa can cumara cumar laga soo wariyey macnaheedu maxaa weeye war baa soo dhaafa wey war baa xaggiisa ka soo dhaafaya wey macnahu waa sidaa macnaha labaad tufiidu waxay faa'iidaynaysaa bimacnaa bacdu shay ka dambeeya macnahaasay qaadanaysaa latarkabunna waa koraysaan bini aadanu abaqan can abaq heerba heerka ka dambeeya ayaad koraysaan weeye halkaas waxbuu ka tega malaynaya soomaa waay se u ciraabaynaa ramaytu ramaytu maxaan haynaa intaas ka qabo hay kastoo dalabtu la mida ficli faacil ugu soo koob haye asahma waa wixii la tuurayey mafcuulun bihi mansuub waan arki doonnaa mafcuul maxaa la yidhaahdaa mansuub maxaa laga wadaa afku ha barto hadda afku hee carabku ha barto carabka waxaa laga saarayaa muruqa muruqii naxwadu qabsan waaye oo waa rafanaysay baan ka saaraynaa waa fahamtay soo maahan waaye maxaan marka can xarfu jeer alqawsi ismun majruurun bican waa isim lagu hoos dhigay wacalaamatu jarrihi kasra xaggaa fiirso tadkhulu waxay gashaa can xarafka canleda waxay gelaysaa cala alismi aahiri isimka daahirka lafdi maxaad ma kale fahamtiin horta lafdi maxaa weeye in xarakadii hoosdhiga la muujiyo maxalna maxaa weeye shay kastoo xaraf hoosdhigan ka dambeeya inuu hoos dhigan yahay baa laga wadaa warkaa waa ku dhacay soomaa maxal waa marka meesha xarakadu ku dhacayso wey tusaalaha fiiri wacalsmi اlmudmari wاlsmna maxalan duuna lafdin tusaalaha day canka laba shaqay qaban jirta inay xarafka inay shayga ka dambeeya boos hoos dhiga fadhiisiso oo xaraf wax hoos dhiga haddaa aragto laabudda waxaa ah shayga ka dambeeya inuu hoos dhigan yahay waa khasab labo xaraka hoosdhiga inay ku darto xarakadaa hoosdhigaama marka qaarna waa yeelaan qaarna ee qaarna ma yeelaan hadda damiirka mudmarka iyo isimka muhamka ahi hee xarakada hoosdhigaa in la saaraa ma ogola laakiinse maxay ogol yihiin in la hoosdhigo boos hoosdhiga ay fadhiistaan hee way ogol yihiin fiir maxsee dhahaynaa marka can xarfu jer haya alkaaf damiirun u abtiri bobsi damiir akhrij akhrij ahmusin damiirun muttasil wuu xidhiiraa xarakadu hadda hoos maxaa weeye mabniyun cala alfatxa booskee buu yaal inxaraf wax hoosdhiga ka hormaraye fii maxalli jar boos hoosdhiguu yaalla hadda fiir hadday ahaan lahayd caankii hadday ahaan lahayd maxaan dhihi damiir weeye yuu ka yahay muttasil xarakadu hadda hoos maxaa weeye ma fatxa kasra maxaa dhahaysaa damiirun mutaminiya calal fii maxalli iska eeg iska eeg haye an haada an he haada maxaan leenaha marka can xarfu jar alhaau daa ismu ishaara haye booski maxay wadataa hadda mabniy على السكون في محل jer wakaa carabku ha qabsado baasha carabku ha qabsada haye xarfu calaa xarafka calaa baan ku joojin doonnaaye waxaan idhi xarafkaasi tufiidu اlisticlaa meel sara buu faa'iideeyaa calaa loo adeegsadaa markaa meeshala tilmaamaysid yah tusaalaha fiiri rakiibtu calى اlfarasi korkiisaan koray dhihi mayse rakibtu hee fil farasi calooshmaa ka gasha <laughs> rakibtu fil faras xaga gasha dhexdaa u gasha wey uuskii baa dhex gasha rakibtu min alfarasna mawaa faraskaan ka soo kora eesa u soo kora suuragal maa calaa adeegso cala alfaras warkaama ku dhacay yaa haye maxaan leedaha marka rakibtu maxaan haysaa ficilun wa faacil calaa xarfu jarhaya alfarasi bicalaa intaas waaya waa calan jari kasra haye tadkhulu calaa calaa waxay gashaa isimkii daahirkaaye seeba u gelaysaa lafdan xarakadii hoos dhigan way ka muujinaysaa maxaa loo yaqaanaa lafdan waxaa calaa ka dambeeyana wuu hoos dhigaya magaceed maxallan isimkii muhamka ahaye mudmarkiina maxalan duuna maxalahaan isimka mudmarkaay isimka muhamkaay markaa xarakada ay ku dhasheen laga bedeli mayo laakiinse booska la dhigayaa boos hoos dhigan ah macnaha maxalan waa sidaas maxaan dhahaysaa tusaale ahaan fiiri calaa haadaa soomaan yah calaa xarfu jar alhaau litambiih daa maxaa dhahaysaa ismu ishaara u abtiri u abtiri ismu ishaara mebni markaa waxay wadato sheeg mebniyun calas fii maxalli haddii hadda ahaan lahayd calaa haadihi hadday ahaan lahayd maxaa dhihi lahayd alhaau litambiih dihi ismu ishaara markaas waxay wadato ayaad hee sheegaysaa kadib waxaa leedahay boos hoos dhiga ayay tiilayay taallaawe haye calayka hadda maxay la soo tahay damiir waa damiir muttasil khafdaa waa inaan saa u fahamtaa maxaa yeele la socdaa xaraf buu la socdaa kala gor lixdanka damiirka walle iyo bille haddaadan iska xifdin waa rafaadaysa iska xifdi ku wardi tusbax usoo qaado bii bina bika bika bika <laughs> markaa bii aa xifdido waa ogtahay bi inay xaraf tahay shay kastooo xarafuu damiir la socdaay waa iska fahmsaa bi inay la mid tahay lakin haddaad bi baadan aqoon maxaan dhihi karaa calayka haye calaa xarfu jeer haye alkaaf u abtiri kaafka kaafku waa damiir yuu ka sii yahay muttasil muxuu wataa hadda mabniyun calal booskee yaala maadaama xaraf wax hoosdiga ka hormaray xaggee u yaal fii maxalli jeer ayuu yaallaa wey waaya bس sooma hذا بالله توفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين